bismi illaah walxamdu lilaah wasalaatu ullaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaacih waman waalaah amaa bacdu cashirkan cashirkii saddex iyo sagaashanaadu wuxuuna ka mid yahay cashiradii noo socday ku saabsanaa minhaaju lmuslim waxaynu maraynay fii siyaarati lmasjidi nabawiy almaaddatu thaaniya maadadii labaad fii siyaarati lmasjid masjid siyaaradii gudaheeday umaado tahay masjidkii annabawiyi loo nisbeeyey isagaa dhisay calayhi salaatu wasalaam isagaa asaasoo bilaaboo dhagax dhigay idan waa nabawi iyo wasalaami salaam calaa rasuuli rasuulka korkiisa la salaamo sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye wa saaxiibeyhi rasuulka caleyhi salaatu wasalaam labadiisii saaxiib abuubakar iyo cumar radia allahu canhuma labadaasa la xamaalaan kolkaas ziyaarada masaajidka rasuulka la ziyaaranayo iyo salaanta labadaas iyo rasuulka la salaamayo ayay maadada ku saabsantahy almaadadu taaliya maadadii labaad fii siyaarati lmasjidi nabowiy masaajidka nabiga siyaaradiisa gudihiisa iyo wasalaami salaamin calaa rasuuli sala allahu calayhi wasalama wasaaxibeyi la salaamow lamaa kaanad hadday ahaatay siyaaratu lmasjid masjid la booqdo annabowiyi loo nisbeeyey cibaadatun hadday ahaatay muuqasho masaajidka nabiga la labadooda cibaadadu kaanad waxay noqotay cibaadadii muftaqiratan mid u dhib qabta ilaa niyatin niyay u baahan tahay ka saa'iri ilcibaadaati cibaadaadka kale lamid idil camaalu camal yaal biniyaati niyo qabideeday aadeeno amala niyo cuskanayn qiimiman kolkaa falyawil muslimu qofka muslima ha niyoodo bisiyaaratihi booqashadiisa lilmasjidi nabawiy uu masaajidka nabiga booqanayo lisalaati tukasho darteed uu fiihi masjidka nabiga ku tukada gudaheeda ha u niyoodo ataqaruba dhowaan ilallaahi eeba weyne loo dhowaado tacaalaa korahaye iyo watasallufi u dhowaasha ilayhi ilallah eeba weyne loo dhowaado taacatan warkiisii oo la yeela wa maxabatan kalgacalo kolkaa faidaa wasala habkii loo siyaaranaha dhegeyso faidaa wasala hadduu qofkii siyaaranayay gaaro almasjida masjidkii nabiga mutadahiran isagoo weyse qaba qadama wuxuu hormariya rijlahu lugtiisa almidnaa midiga hormarina kamaa hiya sinatu siday sunnaduba tahay kamaa hiya sunna sida sunnaduba tahay inabiga kuway kala musamida la hormariya wadaal qofkii siyaarada rabay wuxuu yihaa bismi illaah eebba magiciisaan ku galay wasalaatu naxariis wasalaamu nabadgelyo calaa rasuulillaah eebba weyne rasuulkiisa korkiisa ha ahaadeen nabadgelyo iyo naxariisba allaahuma ya allah eebba weynow ikfir lii dunuubii dembiyaalkaygii ii dhaaf waftax lii allahu ii fur abwaaba raxmatika adiga eebba weynaha naxariistaada albaabadeeda ii fur intaasuu dhahaya waa soo galay kolka uma ka gadaal ata rawda rawdadii buu yimaada ashariifa meel masaajidka nabiga ku taallo ka gaara wey gudihiisa ay ku taallaa laakiin waa ka qiimi badan tahay uma ata arawda sawdadii buu yimaada ashariifata ee wanaagsanay in wajida in wajada hadduu helo lahu isaga zaahirka mutasacan meel le-eg fiiha fi rawda rawdada hadduu meel le-eg ka helo wailaa hadduu waayo meel le-eg fa fii ayi naaxiya dhan kuu rabuu tagaaya min nawaaci lmasjid masjidka rasuulka dhinacyaalkiisa kamida fasallaa ka gadaal wuxuu tukadaa ragcatayn laba ragcadood aw maabuu tukada fataca allaahu eebba uu u furo lahu ka wax siyaaranaya wa min asalaa tukasha uma ka gadaalbu yaqsidu aala alxujra meeshii nabiga ku dugna ashariifa ee qiimiga badnayd fayusallim wuxuu salaamaa calaa anabiy nabiga korkii sala allahu calayhi wasalam fayaqifu waa joogsadaa mustaqbila almuwaajaha meesha nabiga ku duugan yahay tooskeeda ayuu joogsanaya ashariifa ee wanaagsanay fa yusallim wuxuu salaamaa ala rasuul subanaa korkii sala allahu alayhi wasalam aaila sidii loo salaamin qaailan isagoo odhanaya asalaamu nabadgelyo alayka korkaaga ha ahaato yaa rasuul allah eebaweyne rasuulkiisiyo asalaamu nabadgelyo calayka korkaaga ha ahaato yaa nebiyallah eba weyne nebigiisiiyo asalaamu nabadgeliyo calayka korkaaga ahaato yaa khiirata khalqillah uun eeba ideenkood asalaamu naxariisi iyo wabarakaatu intaba korkaaga allah yeelo ashhad waxaan qiraya an laa ilaaha xagga lagu caabudo inuusan jirin ila allah eebba weyne maahaane waashhad waxaa kaloo qiraya annaka adiga rasuulka cabdullah eebba weyne addoonkii inaad tahay wa rasuuluhu rasuul eebba diray inaad tahay qad ballaqta gaarsiisay uunka alrisaala wixii eebba kula diray uunka gaarsiisay waadayta alammaana ammaanadii lagu dhiibay gudatay wanasaxta alummaad ummadiina u khayr miirtay wajaahadta waa dadaashay filaahi eebba weyne diintii xaqa jihaadihi dadaa la dhiiba xaqi ayaad dhiibtay sala allahu alla naxariiso calayka adiga rasuulkaga korkaaga wa calaa aalika dadkaaga korkooda wa aswaajika haweenkaaga korkooda waduriyaatika faraca ilmaha kaa beermay wasallama eebbaha nabadgeliyo farriima lala gelin kasiira fara intaa nabigii buu ku salaamay suma ka gabaad yatanaxa waa ka durkaaya qaliilan in yar wuxuu durkaaya ilayamiin dhanka midiga ayusalli ka gadaal wuxuu salaamaya calaa abibakrin abibakar korkii asidiq xaq rumaynta badna qaa'ilan isagoo le asalaamu nabadgeliyo calayka korkaaga aato yaa abaabakrin isidiiq safiyi rasuulillah eebba rasuulkiisa ninkii uu daaco dacayo wa saaxibihi saaxibi rasuul rasuulka la jirihiisii filkaari godka gudihiisa la galayo jasaaka allaahu ilaaha ku abaalmariyo can ummati rasuulilah eebba weyne rasuulkiisa ummadiisa xaggood sala allahu calayhi wasalama khayran wanaag allaha kugu abaalmariyo uma intaa kadib yatanaxaa haddana waa durkaya naxwalyamiin midigta xaggeeda qaliilan iyo wayusallim markaa wuxuu salaamayaa calaa cumara cumar korkiibuu salaamayaa radia allaahu canhu eeba cumar raalliha ka noqde qaayilan isagoo leh assalaamu nabadgelyo calayka korkaaga haaaato yaa cumar alfaaruuq waraxmatullah eebba weyne naxariistii iyo wabarakaatuhu eebba weyne barakadii jasaaka allaahu allaha ku abaalmariyo can ummati muxamed nebi maxamed ummadiisa xaggooda sala allahu calayhi wasalama khayran wanaag allaha kugu abaalmariyo uma ka gadaal ayuu yansalif laabanaya fa idaa araada hadduu rabo atawasula u dhowaan ilallah eebba weyne loo dhowaado tacaalaa korhaye bihadihi ziyaara ziyaaradaas falyabtacid ha dheeraado qaliilan waxooga min almuwaajaha ka dheeraada qaabilidii ashariifa markaa nabiguu ka horjeeday wayastaqbilu alqibla qibladii uu markaa foolka aadinaya dhabarkuu aadiyey marka almuwajha shariif wayadculla markaasuu eebba tuugaayo maashaa wuxuu rabu eebba ka tuugaa wayas'aluhu eebba wuxuu weydiisaa min fadlihi deeqda eebbee farada badan maa araada wuxuu rabo wabidaalika sidaa aan sharaxnay bay takuunu haata qatamad mid dhammaystirantay siyaaratu lmuslim ruuxa muslimkaa booqashadiisa lilmasjidi u booqday annabawiyi nabiga loo nisbeeyey ashariifi qiimiga badna fain shaaa hadduu rabo safara markaasuu safraya wain shaaa hadduu rabona aqaama waa nagaanayaa khayra ha yeeshe ana aliqaama nagaadi bilmadiina lagu nagaado lisalaati tukasho darteed fii masjidi rasuul rasuulka masjidkiisa gudihiisa lagu nagaado sala allahu calayhi wasalama baa afdal qiimi badan walaa siyama waxaan kuwaa sii jirin waqad warada tarkiibu isjeclaysiin baaba soo aroortay fii salaati arbaciin afartan salaadeed laisjeclaysiiye salaatan tukashaa fi lmasjidi nabawiyi shariif lagu tukado almaadatu thaalitd maadadii saddexaad fii ziyaarati alamaakin meela booqashada bay maadadaa ku saabsan tahay alfaadila ee qiimiga badnayde bilmadiinati almunawara kutiilay oo marka madiina almunawara la tago meel la booqdaa waxaa ugu horeysa masaajidka rasuulka oo lagu tukado intii lagu samaynayeyna waynu tagnay ka gadaal qudaa la tegaya uxudna waa la tegaya baqiicna waa la tegaya intaasay ku dhan tahay sabcu masaajid waxa la yihaa ma jira almaadatu athaalitha maadada saddexaad fii siyaarati alamaakin meelayaal booqashadood bay umaado tahay alfaadila ee qiimiga lahayd bilmadiinati ku taallay magaaladii rasuulka almunawara xageeda laga nuuriyey yaxsulu waxaa wanaagsan bilmuslim qof muslima u wanaagsan idaa sharafahu llaahu haddii eebba muslimkii qiimeeyey bisiyaarati lmasjid masjid booqashadii annabawiyi loo nisbeeyey hadduu eebba mu'minka ku qiimeeyey iyo walwuquufi joogsasho calaa qabri nabiy nebiga xabaashiisa korkeedii la joogsado sala allahu calayhi wasalama oo wakaramahu u ilaahay muslimkii karaameeyey bidukhuulihi muslimka gelidiisa taybata uu madiina galay dayaballa eebbiha udgiyo saraaha caradeeda yaxsunu bihi waxaa muslimkii u wanaagsan an yaatiya inuu yimaado masjida quba quba masjidkeedii inuu yimaado lisalaa liajli salaa tukasha darteed fiihi quba gudaheeda lagu tukado id kaana nebiy nebiga wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama yasuuruhu quba mid ziyaarta owa yusalii tukada fiihi quba gudaheeda wakadaalika sidaas ayaa kaana asxaabuhu asxaabtii nabigana ahaan jirtay min bacdihi subanaha ka gadaal bacda mowtihi kubay tegi jireen waqaal wuxuu nabiga yihi man tatahara qofka weysa qaata fii beytihi aqalkiisa gudihiisii ku weysa qaata wa axsana tahuur weyse qaadashada wanaajiya uma ka gadaal hataa yimaada masjida quba quba masjidkeeda yimaad laa yuriidu isagoon rabin ilaa salaa tukasho maahe wax kale fiihi quba gudaheeda lagu tukado keliyata u yimaada kaana lahu waxaa u ahaada ka ajri cumra cumro ajirkeed ayaa u ahaada oo cumro maka la tegay baa qubana la ajri noqotay wa kaana wuxuu nabiga ahaan jiray sala allahu calayhi wasalama yaatii mid yimaad masjida quba quba masaajidkeeda ayuu ilan jiray raakiban isagoo gaadiid fuula wamaashiyan isagoo lugoo socda oo fa yusalli waa tukan jiray fiihi quba gudaheeda ragcatayn laba ragcad buu ku tukan jiray imaamu muslim baa weli kamaa yazuur siduu nabiga u booqan jiray qubuura shuhadaa eebba kuwa u dhintay xabaalahooda ayuu booqan jiro bidxujin ku yaalay id kaana nabiy subanuhu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama yakhruj mid baxa bisiyaaratihin qoladaa qubaan lagu qoladaas uxud lagu duugay booqashadooda ayuu u iman jiray fii qubuurihim xabaalahooda lagu booqdo wayusallim waanuu bariidin jiray calayhim korkooda abuu daawuud baa wariyey huwa bihaadihi ziyaara siyaaradaasoo taasa lishuhadaai uxud uxud raggii ku geeriyooday alla dartii u dhintay lagu booqdo ayaa yumkinuhu waxa uu suurogalaya qofkii wax siyaaranayay mushaahadatu jabali uxudin uxud buurteedii inuu arko aljabal buur wey aladii buur uu qaala yidhi fiihi buurta gudaheeda arasuul subanuhu sala allahu calayhi wasalama wuxuu yihi uxudun buurtaan uxud la yihaa jabalun dhagax yuxibuna najcal wanuxibuhu anu jecel nahay wey wa qaal waxaa kaloos nabiga yihi fiihi uxud isagoo ka hadlaya ayuu nabiga yihi uxudun jabalun burwe min jibaali iljanna jannada buuraheeda kamida wandaraba waa gariiray uxud maratan kol kolalka kamida ayaa nabiga iyo abuubakar iyo cumar iyo cusmaan saddexdaasaa fuushay markay saddexdaa korkiisa fuuleen buu gariiray taxta rijlayhi nabiga labadiisa lugood hoostooda baa uxud ku gariiray sala allahu calayhi wasalama wa kaana waxaa ahaa macahu nabiga la jiridi kolka uxud gariiray abuubakrin ayaa la jiray wa cumar ayaa la jiray wa cusmaan ayaa la jiray faqaal nabiga wuxuu u yihi lahu uxud buu la hadlayay uskun uxud uxud xasin wa darabahu wuxuu ku dhuftoo ku nabardhabay birijlihi lugtiisa intuu lugta ku dhuftay nabiga uxud buu yihi uskun uxud uxud joogso fama calayka ilaa nabiyun wasidiiqun washahiidaan hadaa min dalaa'ili nubuwa waxyaalaha nabinimada daliilkeedii lagu galan bay tanu ka mid tahay maxaa jira afar nin bay ahaayeen nabiga iyo abuubakar iyo cumar iyo cusmaan afartaasay buurta uxud korkeedii fuuleen kolkii la fuulay buu nabiga caleyhi salaatu wasalaam yidhi uxud markuu gariray joogso korkaaga ma aha nabi iyo sidiiq nabiga waa isaga sidiiqu waa abubakar washahiidaan cumar iyo cusmaan kolka in cumar iyo cusmaan ay gacan ka xaqdareen diri doonto oo nabigu tilmaamaya caleyhi salaatu wasalaam maalin ayaa dilay uskunu ud uxusxasin fadarabahu wuxuu nabiga ku dhuftay birijlihi wuxuu gadaal ku yii markaaga ilaa nabiyu nabi unbaa ku dufuula muxameda sala allahu calayhi wasalama soo wariyey kamaa yasiid siduu nabigu u sugan jiray maqbarada saalixiisa raggii ku go-ay iyo wa dadkii iyaga raacay waa xeelaha iyo wagayrihim dadan intaan min min cibaadaalixiin ee suusuubana oo fa uu iman jiray nabiga baqiic hadduu baqiic yimaadana fa nabiga wuxuu salaami jiray calaa ahliha ahlatiya min almu'miniin waalmuslimiin min almu'miniin waalmuslimiin لنا ولكم العافية في الدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم اللهم لا تحرمنا أبدا إذا كل قبور la yimaado sida qubuuraha loo boqdaa maanta gacanta ku haysa wareegaysi lagu wareegeysto iyo caro la cuno iyo xarka lagu xiro iyo shardi laga galo iyo oohin waxaasoo dhan jaahiliya weye diin maa diintii waa kan markii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu xabaalaha tago intuu dhihi jiray waa intaan intii in la yidhaahdaa laa wardi saalixiin walaa qur-aan midna ma jiraan halahana la leeyahay intaa nabiga uu dhihi jiray ayaa la leeyahay wasadaqa allahu fii qowlihi watabicuuhu lacalakum tahtaduun assalaamu nabadgelyo calaykum korkiinnii ha ahaato ahla diyaar yaa ahla diyaar xabaalahan dadka deganow oo min almu'miniin intii eebba rumaysay waalmuslimiin eebba u hogaansatay antum idinka saabiquun waa naga horumarteen wainaa anagana in shaa allah hadduu eebba doono bikum idinkaa naga horeeyey baan laaxiquun idin soo haleelaynaa waa dhammaanaynaa wy waxaan ayaa male yarxamullah eebba weyne ha u naxariiso almustaqdimiin kuwii horeeyey wa mina annaga iyo wa minkum idinka idinka mida iyo walmustaakhiriin inta dambaysaba nasalullah eebba weyne waxaan ka tuugaynaa lanaa annaga noolnoolee weli dhiman iyo walakum idinka dhintay alcaafiya in aakhiriya mid adduun labadaba eebba naga caafiyo fi dunyaa adduunyada gudaheeda weeba nagu caafiyo aan warsanayna walaakhira aakhira gudaheeda inuu nagu caafiyo dembi dhaafiya janno nagu siiyo allaahuma yaa allah eebba weynow ikfir lanaa annaga noo nebi dhaaf iyo walahum kuwaan dhintay reer baqi iyo kolba xabaarihii aada joogtid baad u ducaynaysaa allaahuma yaa allah eebba weynow ikfir lanaa noo dembi dhaaf iyo walahum kuwa dhintay warxamna allow wax naga noo naxariiso iyo wa iyaahum kuwa dhintay allaahuma yaa allah eebba weyno laa tacrimna hanaa hoojinin ajrahum kuwaas ajrigooda hanaga hoojinin walaa taftinna alnaw hana banay bacdahum iyaga gadaashoodow alfaslu araabic cashar fasalkii afar iyo tobnaad fi ludxiyati waalcaqiiqa fasalkan wuxuu ku saabsan yahay bisha carafo maalinka ay toban tahay waxaa sunnadu cadaynaysa oo nabiga caleyhi salaatu wasalaam jideeyey in udxiya la qalo xaqiiqana ilmo markuu dhasho kolka ilmo marka uu dhasho iyo markii bil carafa la gaaro xoolaha la gowracayo ayuu baabkan ka hadlaya kolkaa gowrucu marna cibaaduu noqdaa marna caaduu noqdaa marna waxaan banaanayn oo shirkii xaraamuu noqdaa marka udxiyo caqiiqo la joogo gowrucu cibaaduu noqonayo xoolaha marka gawaanka intii la geeyo hilbi iyo maraq iyo fuula rabana iska caadi xabaalo markii lagu dul dulgowracana shirkiyadan banaanan buu noqonay kolka baabka kan wuxuu ka hadlaya ciidda xoolihii la gowracayey udxiyada iyo xaqiiqadii ilmaha marka loo waqlanayo loo magac bixina alfaslu raabicu fasalkii afraad alfaslu araabic cashar fasalkii afar iyo tobnaad fil udxiya udxiyadii buu fasal yahay iyo walcaqiiqa waqlashiw wa fiihi maadataan laba maadaa fasalka ku jiro almaadat lulaa fi ludxiya udxiyada gudaheedii bay ku saabsantahay awalan tacriifuha tilmaanteeda anfiya iyo la gowraco ruuxan horbarqina yowma alciid ciidda maalinteeda barqinkii markay tahay ayaa la gowraca waxaana loo gowracaya taqaruban dhawaasho darteed ila allah eebba weyne loogu dhowaanayo tacaalaa korahaye markaa tilmaanteedii waad aragtay xukumkeedii waa maxay xukmuhaa xukmu ludxiya udxiyada la gowracaya xukumkeeda aludxiyatu sunnatun waa sunna waajibatun adagu sunna mu-akada wuu sunna waajiba leeyahay calaa ahli kulli beytin aqal kulligii korkood yuu ku sunna tahay aqalkaas oo muslimin aqalku waa inuu aqal muslima oo muslim leeyahay inuu yahay udxiyadii sunnatun jid nebi waajibatun adag calaa ahli kulli beyt aqala arka dhammaantii korkiisa muslimiina qadara awooday ahluhu aqalkaa dadka ku nool ay calayha udxiyada karaan haddaynba karin wax looma hayso wadaalika daliilkii liqowlihi baa u daliila eeba hadalkii tacaalaa korahaye fasalli tuka nabi allow salaadii carafo lirabbika rabbiga u tuko waanxar ka gadaalna gowrac xoolihii wa qowli rasuul rasuulka qowlkiisiina waa u daliil sala allahu calayhi wasalama uu yihi man kaana qofka ahaaday dabaxa mid udxiyadii gowracay qabla salaa intaan la tukan faliyadasu aliyow ilaa qur-aanku waa fasalli buu hormariyey walxardi baa laga keenay kolkaa markii la tukada kadib baa la gowracaya qofkii gowracay intaan salaadiiba la gaarin fainamaa huwa laxmun qadamahu liahli cidiisii ubuu maalinkaasi sanuunad u sameeyey ee cibaado lug kuma lew sida aayaddu u tilmaantahay fasalli tuko horta lirabbika rabbiga u tuko waanxar gowrac lirabbika rabbigaa dartii u gowraco oo kolkaa gowrac iyo tukashada labaduba lilaahi waa inay noqdaan wa qowli rasuuli sala allahu calayhi wasalam nabiga hadalkiisa uu yihi man kaana qofkii ahaaday dabax mid gowracay qabla salaa salaad ka hor falyucid ha soo naqo tii uma jirte wa qowli abi ayuubin ilamsaariyiina waa u daliil kaana rajulu nin wuxuu ahaan jiray fii xadi rasuuliillah eebba weyne rasuulkiisa wakhtigiisii gudihii sala allahu calayhi wasalama yudaxi mid gowraca ah, bishaati neefaria canhu ah, naftiisa wa can ahli beytihi qowskiisao dhanba hal baa ku filaa ka gadaal fadluhaa wadxiyadaa la gowracay fadligeedii baa laga hadlayo fadluhaa qiimigeeda yashhadu waxaa marag furaya limaa lisunati ludxiya udxiyada sunnadeeda wixii u sugnaaday min alfadli alcadiim qiimi dheer qowlu rasuuli baa u marag furaya rasuulka hadalkiisa sala allahu calayhi wasalama uu yihi maa camila bnu aadam aadam awlaadii ma acmal falaan yowma naxri gowricida maalinteedii camalan camal axaaba la jacayl badanya camalkii ilallaahi eebbaweyne min hiraaqati damin dhiig daadintii oo maalinta yowmu naxriga camal la qabtoo ka qiimi badan dhiigga la daadiya male ma camila bnu aadam aadam awlaadii ma camal falaan yowma naxri ciida maalinteedii tobankii camalan camal axaba loo jacayl badan yahay ilallaahi eebbaweyne min iraaqati damin dhiig daadintii wa inahaa udxiyadii la gowracay lataati yowma alqiyaama qiyaamada maalinteedii bay iman biquruuniha geesaheediyo wa adlaafiha cidiyaheediyo wa ashcaariha dhogorteedii bay la imanaysa maalinta qiyaama iyadoo geesaheedii iyo qanjaafulaheediiyo qobabkeedii wadata iyo tinteedii bay imanaysaa wa inahaa qudxiyadii lataati way iman doontaa yowma alqiyaama qiyaamada maalinteeda biquruuriha geesraheedii bay la iman waadlaafiha cidiyaheedii bay la iman waashcariha tinteedii bay la iman waina dama dhiigiina layaqacu waa dhaca min allaahi eebba weyne xaggii casakaadka addoommada wajalla weynaaye bimakaanin meel buu uga dhaca qalla an yaqaca intuusan dhiiggeeda kuba tifqin cala alardi dhulka korkiisa ayuu meel eebba ay ku dhaca fatayibuu wanaajiya bihaa nafsan kolkaad gowracaysaan iyaduna ha u wanaagsanaato naftiinuna ha ku wanaagsanaato ilaa qiimi weyn bay leeda wa ina dama dhiig layaqaca waa dhaca min allaahi eebba weyne xaggii addoommada wajalla eebba weynaayo bimakaanin meel buu uga dhaca qabla an yaqaca intuusan dhiigeedii ku dhowcin cala al ardi dhulka korkiisa buu eebba meel uga dhaca fatayibuu wanaajiya bihaa dhiyada nafsan naftiina ku wanaajiya wa qowlihi qowlkii nabigana fadligeedii wuu umarag furaya sala allahu calayhi wasalama waqad qaaluu isagoo dadku u yidhaahdeen lahu nabiga ma haadihi ladaaxi udxiyadan la galayaa maxay tahay xaggee asal iyo lug ku leedahay qaaluu iyagoy u yihaahdeen lahu nabiga maa haadihi ladaa udxiyooyinkan la gowracayaa maxay yihiin uu qaala nabiga yihi sunnatu abiikum aabbihiin jidkiisii wey ibraahiima aha qaaluu waxay yidhaahdeen maa lanaa maxaanu ka helaynaa minha udciyada qaala wuxuu yihi bikulli shacra gabar la arka kulligeed xasanatun xasanaad ka helaysaan qaaluu waxay yidhahdeen fasuufu oo hadday ida tahayna qaala wuxuu yihi bikulli shacratin si la arko min asuufi ka mida ibnu maajih iyo tirmidi baa labadaba wariyeen taasina waa qiimigeedii xikmad waa murtida ku jirta ayuu maxay tahay xikmad waa murtida ku jirtaa ma yara min alxikma waxaa kamida fi udxiya udxiyada gudaheeda ku jirta awalan ataqarubu dhowaan ila allaahi eebba weyne loogu dhowaado tacaalaa korahaye bihaa udxiyadii id eebbaaba yidhi subxaana hebla-aan badana eebe fasalli rasuulallow tuko lirabbika rabbiga aw tuko wanxar gawrac lirabbika oo kolkaa gawricii iyo salaadii labaduba cibaadow idan gawrac iyo waxay ku kala duwan yihiin salaadba male waqaala waxaa kaloos eebba yidhi asakaadka addoomaha wajalla weynaay qul waxaa tidhahdaa rasuul suubano ina salaatii tukashadayda iyo wa nusuki gowraca an wax gowracayiyo wa maxyaaya noloshayda ilaylkeed iyo wamamaati geeridayduba lilaahi eeba weyli u sugnaadeen allihii rabbialcaalamiin un idaylkiiu rabbi ahaa laa shariika mid wax lale lahu lilah eebba uma ahaanin qul waxaa tirahda rasuul suubana ina salaatii tukashadaydiyo wa gowracaygiyo wamaxyaaya noloshaydiyo wamamaati geeridaydaba lilaahi eebba weynaale alihii rabi alcaalamiin un dhammaantuu rabbi ah laa shariika mid lale lahu lilah eebba weyne wax lale majrow wanusuku nusukan ayadda lagu sheegay hunaa meeshaan huwa dabxu waa gowrac taqaruban u dhowaasho wax loo gowraco ilayhi eebba loo dhowaanayo subxaanahu eebba ceeb la-aan badnaa watacaala korhay murti waa mida laba murtida labaad waxaa wey ixyaau sunnati lmuwaxidiin tii labaad wey ixyaau sunnati lmuwaxidiin ixyaau sunnati imaami lmuwaxidiin intii eebba waxiday imaamkoodii oo ibraahima jidkiisii oo la nooleynayo imaamu lmuwaxidi ibraahimu alkhaliil caleyhi korkiisa asalaam nabadgelyo ha ahaato id awxallaahu eebbaa waxay oday ilayhi ibraahim an yadbaxa waladahu inuu wiilkiisii gowraco ismaaciilaha suma ka gadaalbuu fadaahu eebba furtay ismaaciil bikabshin wan buu ku furtay fadabaxahu ibraahim baa wankii gowracay isagoo ka bedela an ismaaciil qaala tacaala eebba wuxuu yihi wafadaynaahu waa furanay ismaaciil bidibxin wan cadiimin weyn ayaan ku furanay saddex atawsicatu fidin wey halal ciyaali caruurtii baa loo waasixinayaayo biilkii caadiga ay qaadan jireen ayaa maalinka bilbiya marar sanuunad baa ilmihii loo sameeyey fatawsacatu fidin cala alciyaal ciyaalkii korkiisa yowma alciidi ciida maalinteedii waishaacati araxma naxariisbaa la fidinaya bayna alfuqaraa cayrta dhexdooda iyo walmasaakiin dalay afar waxaa wey shukran mahadnaq lilaahi eebbaweyn baa lagu suginaya tacaalaa korahay calaamaakii baa eebba lagu mahadinaya sakhara lana uu noo fudaydiyey min bahiimati lancaam ximooleyda xoolaheediya qaala tacaala eeba wuxuu yihi fakuluu cuna minha xoolaha waa cimuu siiya alqaana qofka sabar iyo imaan qaba iyo walmuctala ka wareegeysanaya dawursanaya kadaalika sidaasaa sakharnaaha idinku fudaydinay lakum idinka lacalakum mudnaantiina inaad tashkuruun eebba weyne ku macdisaan la yanaala allaha eebba gaari maayo luxuumuha hilibkeeda walaa dimaawha dhiiggeeda walaakin hayesha yanaaluhu eba waxaa gaaraya ataqwaa cabsi minkum idinka xaggiina ka timid shan axkaamuhaa xugumyaalkeeda awalan sinuhaa cimriga uu neefka udxiyada udxiyadii ku gudaayo weeye siniga laa yujzi-u ma gudo fi ludxiya udxiyadii min adani idaha aqala mid ka yar min aljidci naafilka ritay wahuwa jidci waxaa la yihaa maa awfaa sanatan sanadkii buuxiyey aw qaarabaha u dhowaaday idihii ha gaaro ama labaiyo toban bilood ama ha ku dhowaado riyuhu waa kasii daranyi wa fii kayri daani idaha keyrkooda min almacjizi fiyihii walibili geeli walbaqar laa yuji-u ma gudo aqala mid ka yar min asanji sanjii waa kii ilkaha togtay wey kii hore ilkijadii ilkihiibaa dhacay laakiin middan intay dhaceen bay soo baxeen kolkaa laba sanyo dheera buu gaariy laa yuji-u ma gudo riyaha iyo geeliyo looda aqala wax ka yar min asanyi kuwa ilka togtay wahyatayi fi lmaacizi haddii laga hadlaayay riyo maa awfaa kii buuxiyey sanatan wadakhala guda galay fi taaniya sanadii labaadood wa fi libili geel haddii laga hadlaayana maa awfaa wixii buuxiyey wey arbac sano afar sano wadakhala fi lkhaamisa sanadkii shanaad galay wa fi lbaqar lo haddii laga hadlaayaana maa awfaa sanatayn laba sano neefka buuxiyey wahuwa dakhala gudagalay fi haaliha sanadii saddexaad daliilkii waa kan liqowlihi hadalkii nabigaa u daliila caleyhi nabiga korkii asalaatu naxariis wasalaam nabadgelye ha ahaatee laa tadbacu ha gowricina ilaa musina mid ku jirsatay maahaane ilaa an yacsura inuu cuslaado calaykum korkiina oo fatadbacu aada gowracdaan jadcatan mid ridato min adani ida kamida waalmusina mid ku jirsatay min alancaami kamida nicmooleydii kale oo min athaniya tii ilka togatayow laba salaamatuha udxiyadii waa inay bad qabto oo neef naafaa ama jira lama ogola ama gees jaban salaamatuha nabad qabideediina waa la rabaa laa yujsibu ma gudo filudiya udxiyadii gudaheeda siwa saliima neefaan fayoobay min kulli naqsin dhaliil kulligeed ka fayoobay fii khilqatiha abuuristeeda falaa tujsi ma gudayso alcawra mid ila walaalxarja mid jiisoo naafaa walaalcadba mid laga jijgeesa jajabow ay maksuurata alqarni kay geesaheedii jajaban yihiin min aslihi jiriday ka jaban yihiin aw maqduucati ludun tii dhegihii laga jaray min aslihaa jirida walalmariida tii jirinayd lama rabo walal cajfa hayeesi lama rabo wahiyo alhaazil wa midaaxatadaa alatii laa muqalaxa dhuxub aan lahayn wadaalika intaan sheegnayba biqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi arbacun afar neef laa tajuusu ma guddo afarta filadaaci udxiyadii carafadii ma gudaan alcawra midda ishana albayinu cawaruha ilaa aanteedu caddahay walmariida ka jiran albayinu maraduha cudurkeedu cadyahay waalcarja tajiista ah albayini dalcuha ee naafarnimadeedii caddahay walkasiira tajaban allatii laa tunqi waxba dahirin yacnii wuxuu wadaa laa naqa fiiha uusan kusii dhuxmale ay laamuqa dhux fii cidaamiha lafeedii kuma sugna wahiya alhaasil waa midda weydaa alcajfa axyeesiga taagow waxaasoo dhanba lama rabow saddex afdaluhaa udxiyada tan ugu fadli badan afdalu ludxiya udxiyatan u fadli badan maa kaanad waa midii ahaatay kabshanwan aqrana geesa faxlan baa la rabaa abyada cad yukhaaliduhu uu ku darmaayo sawaadun madow xowla caynayhi indhihiisa gaararkooda waa shaalan yahay wa fii qawaa'imihi lugihiisa kolkaa wan adimada cad waa u wanaagsan id haada ka aynu tilmaanay ayaa huwa alwasfu tilmaana aladii wasfiga istaxabbahu uu jeclaystay rasuulullah eebbaweyne rasuulkii sala allahu calayhi wasalama wadaxa bihi isku carafaysay waa weyn oo geesa leh oo madmadow iyo cadaan lugihiyo madaxba ku leh yuu ahaa qaalad caaishatu umuna caaisha waxay tihi radia allaahu eeba weynaha raali noqdo canhaa caaisha xaggeeda ina anabiya subanaha sala allahu calayhi wasalama waxaa waa carafaystay bikabshin wan aqrana geesale yadaw uu ku darmaayo fii sawaadin madow gudihii wayamshi soconaya fii sawaadin wayanduru wax dhowraaya fii sawaadin oo waxa weye luguhu ku socday iyo madaxii oo madmadow iyo xadiin isku jira kulahaa kolka ashaalulaha wey neefkaas markay tilmaamaysay ina anabiya sala allahu calayhi wasalama daxaa bikabshin wanbuu ku carafaysay akhrana geesale yada fii sawaadin luga madmadow ku socda wayamshi fii sawaadin ku socda wayandur fii sawaadin macnaa madaxa iyo lugaha madmadowyo kulow afar goormaa la gowracaya waqtu dabxihaa udxiyada waqtigii la gowracayay waqtu dabxil udxiya udxiyada gowraceeda waqtigiisa sabaxu yowmi alciid ciidda maalinteeda subaxdeedii bacda salaa salaadii udxiyada haddii la tukado ka gadaal baa la gowracaya ay salaata alciid ciidda salaadeedii kadib oo falaa tujsi ma gudaysa udciyo qablahu salaad kahood abadan wax la suga ma aha daliilkii waa ka liqowlihi hadalkii nabiga aw daliila sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi man dabaxa qofka udxiyada gowraca qabla asalaa tukashada horteed fa inamaa yadbax wuxuu u qalay neefka linafsihi naftiisuu u galay waman dabaca qofka gowraca bacda salaa salaad kadib fakatama nusukuhu camalkiisii waa dhasmaystirmay wa asaaba wuxuuna waafaqay sunnata almuslimiin muslimiinta jidkoodii eebbajideeyuu waafaqay amaa bacda yowmi alciid ciidda maalinteedii markii laga gudubo fa inahu arrinka wuxuu yahay yajuusu inuu bannaan yahay taakhiiruha iid carafo udxiyadii dib u dhigideeda lilyowmi athaani maalintii iidda maalintii labaysay wathaalis maalintii sadexaysay bacda alciid limaa ruwiya wixii la wariya aw daliila ah. kullu ayaami tashriiq hilba waradka maalmihiisa dhammaantooda dabxun amaa bacda yowmi alciid ciidda maalinteedii kadib fa inahu arrinka wuxuu yahay yajuusu inuu bannaan yahay taakhiiruhaa udxiyada dib u dhigideeda lilyowmi athaani maalintii labaad wahaalitii maalintii saddexaad bacda alciid limaabaa u daliila uguya la wariyey kullu ayaami tashriiq hilba waladka maalmihiisoo dhan dabxu gowrac shan maa yustaxabu wixii la ammaanay cinda maxaa la odhanayaa adaa lagu sheegaya maa shay yustaxabu la jeclaystay cinda dabxiha udxiyada haddii la gowraca keeno yustaxabu waxaa la jeclaystay ayuu wajacaha inuu u jeediyo qofka wax gowracaya udxiyadii xaggee loo jeedinaya ila alqibla qibladii baa la aadinaya wayaquul wuxuu odhanayaa ka gowracaya inii wajactu wajhi liladii fatara asamaawaati waalarda xaniifan wamaa ana min almushrikiin ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabi alcaalamiin laa shariika lah wabidaalika umirtu wa ana awalu lmuslimiin intaa markuu yihaa waidaa baashara dabxa gowrac markuu bilaabo oo gacanta nafka ku qabtana an yaquula waa inuu yihaa bismi illaah wallaahu akbar allaahuma haadaa minka walaka intaasuu odhanay mustaxabu waxaa la ammaanay ayuu wajaha inuu jeediyo kii wax gowracayay haa udciyada ila alqibla qiblada inuu foolkeeda aadiyo wayaquulu yiha inii aniga wajactu waa jeediyey wejhi aniga wejigayga liladii eebe fadara uumay asamaawaati iraryaal waalarda dhulalyaal xaniifan anoo ka leexanaya waxaa diinku sheego idin wamaa ana mana-ihi min almushrikiin inta eebbihi uunka wax wadaajisa ka mid maahi ina salaatii tukashadayda iyo wa nusukii gowracayga iyo wamaxyaaya noloshayda iyo wamamaatii geeridayda intaasoo dhanba lilah eebbaa iskale allihii rabbialcaalamiin uun dhammaantii u rabbigaha ah, laa shariika mid wax la wadaaga lahu lilah eebba uma sugnaan wabidaalika sidaasaana umirtu lay faray waana anigaana awala almuslimiin inta eebba u hoggaansatay ninkii koobaad min haadihi alumma ummaddan ka mida aniga wey waidaa baashara hadduu baashiro adabxa gowrac an yaquula waa inuu yihaa bismi illaah magacee baan ku gowracay wallaahu eebba akbar wax la ka weyni badan allaahuma yaalla eebba weynow haadaa neefkaan minka aduukaa yimid oo isiiyey haddana walaka dartaabaan u gowracayaa lix waxa wey sixatulwakaala inay bannaan tahay wakaalad fiiha filudxiya oo neefkaad qali lahay intaad qof kale u dhiibto gowrac waad oran karta sixatulwakaala wakaala asixiteeda fiiha filudxiya laysu wakaasho yustaxabu waxaa la ammaanay an yubaashira inuu gacanta saaro almuslimu qofka muslima udxiyatahu nafkuu ku carafaysanayo binafsihi inuu la baashiroos gowraco ee wayn anaaba hadduu wakiil samayso hayrahu isaga maahae qof kale fii dabxiha udxiyada gowricideeda hadduu qof kale u wakiishana jaaza daalika wakaalashadaasu bannaan bilaa xarajin dhib la-aan bay bannaan tahay walaa khilaafin muran la-aan bay bannaan tahay bayna ahlilcilmi aqoon-yahanada dhexdooda muran ka jira ma jiro fii adaarka gudihiisa toddoba waxaa wey qismatuha almustaxaba hilbihi xiise loo qaybinayo toddoba qismatuha qaybinteedii almustaxabatu ee la jeclaystay yustaxabu waxaa la ammaanay an tuqsama in la qaybiyo aludxiya neefkii carafada loo qalay halaahan saddex qayb baa laga dhigayaa saddexdiisee la kala yeelayaa yaakulu wuxuu cunaya ahlulbeyt aqalkan neefkan laga qalay dad kale huluusan saddex meel meel bay cunayaan wayatasaddaquun waxay fuqaradiiyo masaakiinta siinayaan bihuluusin bay wayahduuna waxay dariska u kala dirayaan liasdiqaa'ihim saaxiibyaalkoodii afilat alaakhir waxa weye masaakiinta kuu joogtana ee meelaha taagtaagan faqdigii haadka soo raacday sadaqaa laga cabiraya dad laakiin kuwa hala suxbo iyo idinka dhaxaysa wadaynimo oon goobtaba jooginna xoogaa intaad u gunido baa caruurta ugu dhiibaysa idan saddex qayb baa laga dhigay qeyb qowskii neefka qalay baa karsaday qeybna masaakiintii faqda timid baa loo qaydiyey qeybna saaxiibyaalkii maqnaa baa loo gunto loo geeyey saasaa wanaagsan yustaxabu waxaa la ammaanay an tuqsama ludxiya udxiyada in la qaybiyo halaathan saddex isleeg yaakulu uu cuno ahlulbeyt aqalka dadkii lahaa huluusan dalow bay cunayaan wayatasadaqun waxay sadaqaysanayaan bihuluusin dalow wayahduun waxay u dirayaan yaa asdiqaa'ihim walaayaalkood ahulus alaakhar huluska haray daliilkii waa kan liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama uu yihi nabiga kuluu cuna wadakii u keedaysta watasadaqu sadaqaystana wayajuusu waxaa banaan an yatasadaquu inay reerkii sadaqaystaan bihaa udxiyadii kullihaa dhammaanteed kamaa yajuusu siduu u banaan yahay anlaa yahduu inayan wax ka bixin minhaa iyada shay-an sida wanaagsan lagu sheegay inay neefkooda iska qabshaan way yeeli karaan inay gedigeed qaybiyaanna way yeeli karaan sideed waxaa wey qofka naafka qale hilbaha guraaya sidee wax loo siinaya ujratu jaasiriha udxiyada ninka qaray ujradiisa min hayriha iyada mahe dibadda laga keenayo oo lacag buu siinaya laa yuctaa lama siiyo aljaasiru midka gowracay ujrata camalihi camalkuu qabtay ujradiisii min alwaxya laga siin maayo dibadaa laga siinaya liqowli caliyin cali hadalkiisiibaa u daliila radia allaahu canhu eebba cali xaggiisa raalliha ka noqde uu cali yihi amaranii rasuulullah eebba weyne rasuulkiisii wuxuu i faray sala allahu calayhi wasalama an aquuma inaan maamulo calaa badanihi geli nabiga qalay wa an atasadaqa inaan sadaqeeyo biluxuumihaa geelii nabiga qalay hilbayaalkiisii wa juluudihaa maqaaradeedii wa jilaalihaa kooraheedii iyo qalabkii korkeeda fulay wixii aqalahaa ee ku rarnaa iyo maqaaradeedii iyo hilbaheedii wuxuu ifaray nabiga waa allaa udiya inaanan siinin aljaasira ninka qalay minhaa hadyadii ama udciyadii shay-an waxba wa qaala haddaan weydiiyey nabiga wuxuu yihi naxnu annaga nucdiihi qofkanka waa lahu aqalay annagaa siinayna min cindina agtanadan ka siinaynaa muslim bukhaari wey sagaal hal tujziu ma gudaysa ashaatu hal neef ari can ahlilbeyt reer dhan oo tiro badan oo hal aqal ku nool neef mu ku filan yahay nacam tujziu shaatu hal neef ari ah gudaya alwaaxidatu ee mida waxay ka gudaysaa calaa ahli ilbayt aqalka dadkiisoo dhan kaafatan wadar ahaan bay uga gudi wain kaanuu walow kaanuu haba noqdeeno amhaaran dab xadiidiina jirooba daliilkiina waa ka liqowli abi ayuub abi ayuub hadalkiisii baa u daliil radia allahu canhu uu yihi kaana rajulu nin wuxuu ahaan jiray fii caadi rasuuliillah sala allahu calayhi wasalam ebe weyne rasuulkiisii wakhtigiisii yulaxii bishaati neef ariga uu qali jiray canhu isaga xaggiisiiyo waxaan ahli beytihi inta aqalkiisa ku noolba hal neefaa laga qali jiray toban maa yatajanabuhu man casaa maxaalu haddii neef aad ku talagashay inaad udxiyada gasho bishii xarafana kuu dhalaatay arrimaad iska ilaalin baa jira arrimihii buu ka hadlaya maa yatajannabuhu waxa uu ka fogaanayo man qofka casama u qasday calaa aludxiya neef inuu qala kan u qasday waxyaalii uu ka fogaanayo yukrah waxaa la kahday karaahatan kaasho shadiidatan daran iyo man qof loo kahday araada rabo an yudaxiya inuu udxiyo gowraco waxaa la kahday an inuu qaado min shacrihi tinta korkiisa ku taal aw adfaarihi cidiyihiisa inuu shay-an ka qaado wadaalika goortan la kaaday waa goorma idaa ahalla hadduu dhasho hilaalu shahri dilxija bishii carafa mar hadday dhalatay korkiisa wixii ku yaal u dhowaan maayo xataa yudaxiya ilaa uu ka udciyaysto daliilkiina waa kan biqowlihi hadalkii nabiga u daliila haddaad aragtaan hilaala dilxija bisha dilxija hadday dhalaato wa araada axadukum qofkiina uu rabo an yudaxiya inuu carafayso falyumsik hadaayo can shacrihi tintiisa hadaayo wa adfaarihi cidiyiisii hadaayo xataa yudaxiya ilaa uu ka carafayso imaam muslim baa weli koob iyo toban tadxiyatu rasuuli sala allahu calayhi wasalama can jamiici alumma markaa nabiga calayhi salaatu wasalaam laba wan buu gowracay oo midna markuu gowracay uu yihi canii wacaman lam yudaxi min ummati qofkii ummadayda ka mida oon carafaysanna neefkaana xisaaban midna haadaa can muxamed waali muxamed arrintaasu taabanaya tadciyatu rasuul rasuulka udxigaysigiisii sala allahu calayhi wasalama can jamiici alumma ummadda ideelkan xaggeediina uu ka udxiyeeyey man cajaza qofkii tabarbeela caniludxiya udxiyadii ka cajisa yeeli waaya oo min almuslimiin muslimiinta ka mida naalahu waxaa gaara ajrulmudaxiin inta udxiyaysatay ajriga la siinayo baa gaaraya kii udxiyada tabari waayo wadaalika daliilku waxaa wey liana anabiya subanaha sala allahu calayhi wasalama eebba weyne korkiisa naxariisiyo nabadgelyaha ku badiye cinda dabxihi haddii uu nabiga gowracayo agteeda liaxadi kabushayn laba wanbuu mid gowracay kii hore allaahuma haada can muxamed waali muxamed kii labaadna allaahuma haada cani wa canman lam yudaxi min ummati idan qofkii tabar beelay oon waxba heli karin inta udxiyaysatay udxiyadoodii baa wax u noqonayso ajriguu ka helaya ku talagalkuna waa fiican yahay oo inama alacmaalu biniya kan gowracaya inuu yiha ilaahu labada neef midna aniga iyo ahalkayga baan ka udceeyayey midna anigiyo ummada nabiga waxaan awood lahayn oo niyadii lagu daro sida nabiga uu niyada ugu daray tadciyatu rasuuli sala allahu calayhi wasalam can jamiici uluma ummadda idaylkeed man cajaza qofkii tabarbeela can iludciya udciyadii ka tabarbeela min almuslimiina kamida naalahu waxaa gaaraya ajrulmudaacin inta udciyaysatay abaalgudka eebba keene baa kaa waayeyna gaaraya oo tabaru waaye wadaalika daliilkuna waxa weye liana anabiya nabiga sala allahu calayhi wasalama cinda dabxihi markuu gowracayay liaxadi kabshayn laba wan midkood uu qaala yidhi allaahumma eebba weynow haadaa wankan canii xaggaygaan ka udxiyeeyey wacaman dad xaggoodna waan ka udxiyeeyey lam yudaxi aanan udxiyeysanin oo min ummati ka mida sidaasuu nabiga yidhi marka hadduusan anfacay oo uusan gaaray ma yidhaaheen allaahumma yaa allah eebba weynow haadaa neefkaan cannii xaggayga baan ka udxiyeeyey wacaman qof xaggii baan ka udxiyeeyey lam yudaxi aan udxiyeysanin kana mida min ummatii aniga ummadayda wallaahu aclam